الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقني يا كريم يا لطيف وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkeena zuwadka ahaa beydk Eh, darsigii labaatanaad dhammaanto qaadayna insha allah baabu maa yuqdaa min annawaafil bushuu ka bilaabaya labaatan weyda qaala annaadimu raximahu llah wafaaitu nafli muwaaqatin dubii qadaa'ahu laa faa'itan da sababii والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجس لما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل قال الناظم رحمه الله وفائت النفل sheikhu wuxuu kasoo baxay sunnooyinkiina ku tirna sunooyinka maxaa loo qeybiyey sunnooyin loo sunneeyey jamaaco iyo kuwa aan loo sunnayn jamaaco aan loo sunnayn soo maah wuxuu kasoo hadlay ugu dambeysa taxiyatulmasjidkii wuxuu kasoo hadlay hadduu eebba kuu roonaado taxiyada waxyaabaha qof ka gudi kara uu sheikhu ka hadlay raximahullah hadda wuxuu ka hadlayaa sunnihii hadduu taga ka warama sunnihii baa kaa tegey ma qallayn kartaa waxaa meesha aan ku jirin tii waajibka ahayd qallaynteedii soo maaha taa waa lasoo qallaynaya mar walba tii waajibkeeda ku dhaaftay waa lasoo qallaynaya salaaddii waajibka ahayd ku dhaaftay waajibkii salaadihii waajibkaa shanta ahaa tii hadda sheikh wuxuu ka hadlayaa raximahullah sunnaha sheikhu wuxuu yihi raximahullah wafaa'itu nnafli shukran wafaa'itu nnafli sunnaha kiisii tegey sunnihii almuaqati ee wakhtiga lahaa almu'aqati ee wakhtiga loo sameeyey undub sunne adigu qadaa'ahu soo celintiisi soo qallayntiisi sunnee laafaa'itan mid tegay soo celinteeda ha sunnayn faa'idkaasoo daa sababin sabab u saaxiib ahaa wa faa'itu nafli mas'alada ka hadlaya sheikhu waxaa weeye faa'itu nafligii nafligii intuu u qaybsameeyey dhinac markii laga eego naflun duu sababin sooma ahayn iyo naflun hayru dii sababin sunne salaad sunno ah oo sabab leh ee salaad sunnaah saddex baa loo qaybinayaa salaad sunna ah oo sabab leh salaad sunnaah oo waqti leh salaad sunnaah oo mudlaqa ah saddex mau qaybis tuushu qaaladaa sheegaya marka hadda muxuu ku yidhi wafaa'itu nnafli sunnihii tegey wafaa'itu nafli sunnihii tegey sunnihii almu'aqati ee la waqtiyeeyey yaah undu waxaa sunnaysaa undu sunnee qadaa'ahu soo qallayntiissunnina soo qallaysi sunnee ayib wuxuu yidhi sunnihii kiisii wakhtiga lahaa hadduu kaa tago waxaa sunnaa inaad soo qallaysid kii sababta laha ka warama kii mudlaqa ka warama laa faaitan laa faaitan laa faa'itan mid tegay ha sunnayn soo celintiisa faa'idkaasoo daa sababin sabab u saaxiiba markaa ma ku dhacay faa'idkaasoo hee daahsadaynu saaxiib ah marka beedkan laba masalo sheekhu kugu sheegay masalada waxa weeye sunnaha waktiga leh sunnaha waktiga le kee noqonayaa marka yaa sunnaha waqtiga sheega haye raatibadii haye duxadii haye qiyaamkii haye salaatuliilka haye witrigii haye ciideenkii haye haye kusuuf waqti miyaa leedaha okay inta haddaan soo sheegnay waqti bay leeyihiin hadday ku dhaafaan waxaa sunnayna soo celisay buu ku yiri tii a sababka lahayd ka warama maxaa tusaale u ah kusuufkii istisqaagii taxiyatulmasjidkii ku dar istikhaaradii ixraamkii sunnatal wuduu'igii soo ma jeedid wakaa shukrigii waxaasoo dhan ayadoo hadday kaa tagto sunna ma ahna soo celisubki laa faa'itan yacni faa'id waxay ku xiran tahay faa'itan nafli bay ku xiranta faa'id waa kordhigaysaa laa faa'itan mid tagtay lasoo celin mayo taasoo daa sababin sabab u saaxiibkahay maxay sababtii ee ku timi mar hadda meesha ka baxday ayaduna way baxaysaa wey warkaama ku dhacay yaah taas waa masalo haye <clears throat> waalfawru waltartiibu fii maa faataa awlaa liman lam yaktashi lfawaataa hmm haddeer salaadihii oo dhan buu ka hadlayaa salaadihii waajibka habaano ah xoog badan inuu ka hadlayo wuxuu yidhi waalfawru in lala degdego watartiibu iyo in la kala horaysiiyo fii maa iladii kii faata hormaray yacni faata kaa tegey ama faata tegey ayaa awlaa mudan liman bayna u mudan yihiin lam yakhtashi aan ka cabsanaynin alfawaata tii joogtay inay tagto alfawaata tii joogta hee eh, inay ka tagto waalfawru la degdegiddii waatartiibu kala hormarintii fii maa bay u sugnaadeen labadaas kii faata tegey yaa cafwan ee eh, khabarka haka dhigin waalfawru degdegi degdegidii iyo wa tartiibu kala horumarintii fii maa ay ladii kii la kala hormarinayoo la dadejinayay faata tegey yaa taas ayaa awlaa mudan oo hor in la horaysiiyo mudan waaya awlaa liman bayna u mudan tahay lam yakhtashi aan ka cabsanaynin alfawaata ka tegid inay ka tagto tii joogtay marka awlaa min alxaadirati maxaa kusoo macaysan awlaa ayaa ka mudan min alxaadirati tii joogtay liman bayna u mudan tahay lam yakhtashi aan ka cabsan alfawaata ka tegid sunna tusaale ninkan waxaa ka tagtay salaadii subax iyo salaadii duhur uu hilmaamay soo maa uu xasuustay xilligii casarka xagga maxay isugu yimi markaa salaada casarkeedoo mafaaita casarku maxaa wey sababka casarku hadda maxay qaadanaysaa magacay qaadanaysaa xaadiro weye maxay noqonaysaa salaada casarku xaadiro koow casarka duhurka iyo salaas maxay noqdeen faaito xaaladdaas markay dhacdo waxaa sunnaa ku yidhi alfawr marka aad xasuusato yaa in aad la degdegto salaadihii kaa tegey baa sunnaa maxaa kaloo sunnaa waa tartiib say u kala horeeyeen inaad u kala hormariso salaada casr waqtigiisu lama joogo yaah subaxii inaad tukatid iyadaa ugu horeysay kadibna duurkii ku xijisid kadibna taa waqtigeeda la joogo aad tukatid labada arrimood in la tartiibiyo iyo in lala degdego yaa iska leh liman qof baa iska leh lam yakhtashi aan ka baqaynin alfawaata taa xaadirada inay tagtaba iyadu laftiyadu warkama ku dhacay oo salaadii casar laftigeediibu waa xasuustay iyadoo dhiman tahay toban daqiiqo salaadii casar oo toban daqiiqo dhiman tahay wuu xasuustay inuu casar lagu leeyahay horena maxaa lagu soo lahaa laba kale markaas muxuu ka cabsanayaa yaa tegaya casarkii laftiga ina tagto ka cabsanaya sooma ahayn markaas waxaa leenahay foor iyo tartiib kuwii hore intaa noo kaadisid tan hadda addaha ah tan maxayta tahay waa adda iyosan qallo kaa noqona hee ayada addaheeda tuko xilligan yarka ah ayada ku filnaysii ilaan kuwii hore markasta qadaa bay noqdeen soo tan addaha ah iyosan ku darsamin kuwaa qallaha warkaa ma ku dhacay saasuu shiiku ku yiri raximah tacaala shiikhu marka marka wuxuu leeyahay foorka iyo tartiibku waa sunne qofkii cududaar oga tegay yah qofkii cududaar salaada oga tagtay buu sunno u yahay inuu soo qalleeyo ka waramo ninkii casarkii duhurka oga tegey inuu musaafir ahaa darteed salaadii haye casarkii duhurka ma soo qalleynayaa xilligii casar ma qalleynaya ma fahamta su-aasha ma fahamta sheekh hadda maxaan idhi qofka ka tagta wuu qalleynaya soo maa ninkii musaafirka ahay oo salaadii duhur ka tegey inuu casarka u geeyana rabay sunno ma u tahay inuu soo qalleeyo salaadii duhurka ahay xilligai casarka taakhiir hada soo lalaftayda soo maxay u noqonaysaa soo qallo u noqon mayso <laughs> wakhtigeediiabaa la joogaa haa hadduu soo niyeestay inuu jamciyo jamcu taakhiir hadduu soo niyeestay xilligan casarkaa muxuu noqon maxay u tahayba adaabeeba tahayba maaha qalama warkama ku dhacay qallan noqon mayso maxay noqonaysaa aade maxaabaa la qallayaaba xilligeedii bay joogtaabaa leedahay shiikhow maxaa qalla ka dhigay wixii xilligeedi soo dhaafa maxay noqdaan qallanatan ma xilligeeda soo dhaafta adaa waxaa niyeysatay xilligii duhurku joogay inaad duhurka raraysid mar hadda niyadaas aa niyeysatay inaad gadaal geenaysid hadhowda adaa noqonaysaa waqti cudrin baana tukanaysaa maxaa wey waqtigaas waqtiga cudrintii weeyaan duhurka mhm. halkaa marka masalaha ku jidha shiikhu marka wuxuu ku raxima allahu tacaala haddii qofku xilligii salaadu muwasac yahay waqtigeedu waxaa fiican salaadihii hore soo dhaafay inuu hortukado hadday badnaayeen inse u kala hoyeen usii kala hormariyo warkaama ku dhacay waa sunne waa sunne buu ku yidhi hadduu tiim hadda joogta uu tukado oo kadibna gadaasheeda tukadaayay lagu qabsan maayo laakiin sunnihii waxaa weeye se u kala horeeyeen inaan la timaado waaya qofka marka waa qofka bicudrin oga tegey qofkii bicudrin oga tegey qofkii bikayri cudrin oga tegey inuu tartiibiyo deg degna u tukadaahay sunna umaahay waajib bay ku tahay warkaama ku dhacay wuuna dembaabay wajaaza waxaa bannaan xaggan wuxuu kaga hadlay labada mid wuxuu kaga hadli doonaa salaadaha sunnaha salaadaha raatibooyinka la dhaho waqtigooda gormuu soo galaa goormuusa baxaa warkaama ku dhacay salaada duhuur ee waajibka ah, waqtiga muxuu soo galaa zawaalu shams soo maa gormuu baxaa masiiru dilli milayn haye sunnaheedii goormuu sugaa goormuu baxaa taasuu ka hadlaya sheikhu wuxuu yidhi wajaaza waxaa bannaan fi rawaatibi ku bannaan haa rawaatibtii waxaa ku bannaan ta'khiiru muqadamin mid ka horeysay calal ka horaysay dibdhigideed baa ku bannaan ta'khiiru muqadamin mid laga hormariyey calal fardi faradkii midkii laga hormarin jiray dibdhigideeda ayaa ku bannaan adaa'an xaala kownihi adaa'an xaal ay saa adda ku tahay xaal ahee sidaas ay ku tahay adda ku tahay walam yajus mana bannaana limaa yu'akharu ibtidaa'an ibtidaa walam ibtidaa'an soo hormarso walam yajus ma bannaana ibtidaa'un ku bilaabasho ma bannaana limaakii lagu bilaabanayo yu'akharu laga dibdhigi jiray can ilfardidi laga dibdhigi jiray warkaama ku dhacay sunnihii farta ka dambeyn jirtay in lasoo hormariyo hee ma bannaana <clears throat> wayakhruju wayna baxayaan annawcaani labada noocba way baxayaan jamcan xaal jamiican jamcan bimacnaa jamiican wey jamcan xaalayihiin kuwa dhan binqidaai maa kii dhammaadkiis waqata sharcu sharcigu u jaangooyey ama uu qadaray limaa kii qad furida la waajibiyey yaa dhammaadkiis ayay ku baxayaan weeye macnuhu waxa weeye intaan ku laaban salaada duhur maxay leedahay sunna qabliya iyo sunna bacdiya soo maah afar ragac laba sunnaha duhurka la socdaahi afar baa mu mu'akada labana waa keyru mu'akad soo maah laba ragca oo akada iyo laba ragac oo keyru mu'akad oo horeeya iyo laba mu'akad oo dambeeya sooma leh sunnooyinka hore waxaa la dhahaa sunnatu duhri alqabliya ee horeysay sunnooyinka dan waxaa la dhahaa sunnat duhr albacdiya ma ku dhacay shiiku marka wuxuu ku yidhi sunnihii qabliga ahaa ee hore waxaa bannaan salaadii waajibka ahayd ay ku horeeyeen gadaasheeda inaad tukato warkaa ma ku dhacay markaa gadaasheeda tukanaysaana qalla maahee ada weeye qalla maahee waa adda weeye ma ku dhacay haa kow laakiinse kuwii dambeeyey oo salaadii markii la tukaday kadib imaanayey ayaga ma soo hormarin kartid oo salaaddii waa aan la tukan ma niyeysin kartid inaad tukanaysa sunnihii duurka ee bacdiga ahaa markaa ma ku dhacay wajahaasa waxaa bannaan bilaal may fahamta bilaal waxaan yidhi yaah tusaale may siin kardhaa hmm? haye cishaha labadii sunno oo dambe ma lasoo hormarin karaa ma laga soo marin karaa cishihii haa bay wakhtigeedu imaanayaa cisha oo aan la tukan wakhtigeedii weli ma imaanba aslan salaad aan wakhtigeedii la gaalin baa tukanaysaa warkaama ku dhacay laakiinse salaadii ma garanaysaa labadii ragcadoodba ka horeeyey duhurka tusaale ahaan haddaad tukatid xilligii duurka kadib laba ragcadood sunnaha qabliga ahaa haddaad tukatid duurkii kadib tukatid waxay ka dhigantaha weli waqtigeeda wuu joogaa weli waqtigeeda hee wuu joogaa waa tukan ka dha waa ade waa hee adaa weeye buuki raximah allahu tacaala mhm. waaya oo maxay saa u dhacda limtidaadi waqtihi bimtidaadi waqti fardihi baa dhahaysaa wakhtigeedii baa jiitamay inta wakhtigii salaadii faradkahay la socotay uu jiro warkaa ma ku dhacay salaaddii waajibkahay la socotay so waqtigeed ma jiro weli ayaduna waqtigeeda wuu sii jirayaa waliba marka qofku markuu duurka yimaado oo salaaddii lagu jiro hadduu arko duurkiisa iska tukado kadib markuu duurka tukado sunnihii qabliga ahaa hee gadaasheeda ha tukado warkaa ma ku dhacay waana adaayo qalla maaha markaa wajaasa way bannaan tahay fi rawaatibi waxaa ku bannaan ta'khiiru muqadamin mid laga hormarin jiray calala fardi laga hormarin jiray dibdhigidiis baa ku bannaan adaa'an adaa'an xaala kownihii adaa'an xaal uu yahay hee ada uu yahay walam yajus masa bannaana ibtidaa'u ibtidaa'un ku bilaabasho ma bannaana limaa kii lagu bilaabanayo yu'akharu la dib dhigi jiray canilfadli laga dib dhigi jiray warkaama ku dhacay haye labada marka waxaa waxa ka fahamtay sunnada qabligaahi markii salaadii waajibka ay soo gasho ayaduna way soo gashay ilaa intee socotaa ilaa salaadda waqtigeeda intuu joogo sunnada bacdiyadaana goormay soo gashaa markii salaadii waajibka ahayd la tukaday halkan wuxuu ku sheegay waqtiyada bilaabmaan maxaa kuu dhiman waqtiyaday dhammaadaan waa tan wayakhruju way baxaan annawacaan labada noocba qabliyadii iyo bacdiyadii way baxaan binqidaa'i maa kii dhammaanshihiis bay ku baxaan waqata sharcu diintu ay u sharciyeysay oo u jaangoysay limaa kii qad furida la waajibiyey kii waajibkaha ayaa lex socdeen waqtigii diinta ugu talagashay markuu dhammaado sunnahaasna sunnihii uu watayna waqtigiis waa ka dhammaaday wey macnu halkaasna shiikhu masaladaas ayuu hee meel ku saaray hmm. uma kadibna xaggan wuxuu gelayaa jawaazu alqucuudi fii salaati nafli salaada sunnaha ah in fadhi lagu tukan karo adoo caafimaad qaba waxaan gelayaa uma kadibna aljuluusu fadhiisasho aljuluusu fadhigu jaa'izun waa mid ku bannaan fi sunnihii mid ku bannaan wey xaal fadhigaasina bikayri cudrin cududaar la-aan hee uu imaanayo xaal hee bikayri cudrin uu uu imaanayo wey wal xaal wuu bannaan yahay juluusku huwa juluuskaasi nisfulfadli haa fadligii kala barkiis uu noqonayo uma kadibna aljuluusu fadhigu jaa jaa'isun waa mid ku bannaan fi nafli sunnihi dhexdiis bikayri cudrin cuudaar ah la-aan buu ku bannaan yahay cuud ah la-aantaasoo ka imaanaysa dee min qaadirin cala alqiyaami mid istaag awoodayey cuudaar ah la-aanuu u fadhiistay yaah yaah way bannaan tahay sunnihii hase ahaatee wahuwa fadhigaa bilaa cudriga la fadhiistay nisfulfadli wahuwa juluuskaa bilaa cudrigaahi nisfulfadli buu yeelanayaa fadligii kala barkiisa adoo awooda sunnahiina sidaa ku tukato baa fadhi ku tukatay waxaan leenahay salaada tukatisa sunno maaha way ansaxday shardigii ahaa alqiyaam maca alqudra arkaantaas waa laga cafinaya laakiinse waxaan leenahay ajarkii adoo taagana heli lahayd waa lagu kala barayaa haaf baa lagu siinaya waaya markuu yidhi juluus baa bannaan xagga maxaa ku baxay qofkii caafimaadka qabay inuu dhinacdhinac dhinac u seexdo uu tukado ayadu ma bannaana waxaa la ogolyaa maxaa weeye waa fadhi baa la ogoliya fadhi baa la ogoliya bikayri cudrina maxaa ku baxay bicudrinkii ku fadhiyey kii asagu waana kici karayninba asaga isaga iyo dhammaystiran walxaal huwa nisfulfadli maahee walxaal huwa hee lfadli bay noqonaysaa isaga fadhigu jaa-isun fi nafli ma ku maxaa ku baxay xaggaas hayru jaa-isin fi lfardi bikayri cudrin bicudar la-aan hee faradkii laguma fadhiisan karo haddii kale salaadaas maba rukni baa ka maqono maba ansaxayso waaya intaa marka wuxuu kaga baxay sunniya arkaanu salaa baa hadda geliyaa sheekhu raxima allahu tacaala sida salaada waxaa ku tacalluqaa saddex arrimood waay salaada dhexdeeda waxyaabaha yimaada waa saddex arrimood arkaan iyo sunnooyin arkaanun wa sunanun marka labadaasa u qaybinaysaa kadib sunnihii waxaa u qaybinaysaa abcaad iyo hay-aad markaa ma ku dhacay abcaad iyo hay-ad dabacaad iyo hay-aad baa u qaybinaysa shiikhu arkaantii buu bilaaba dabacaad iyo hay-addan u dhima dabacaadu waa wixii u baahan sujuudu saawi hay-aadkuna sujuud saawi uma baahnaa haddii laga tago yacni arkaanuhaa arkaanu salaati salaadii tiirarkeedu halaaa cashara saddex iyo toban wey anniyatu niyadii weeye arkaantu anniyatu hee eh, niyadii weeye waa ka bedelaysaa alaaada ka bedelaysa arkaanuhaa arkaanu salaati halaatha cashra weeye ay halaathata cashara anniyatu niyadii weeye oo shiikhu xagga muxuu ka bilaabay wuxuu yidhi arkaanta waa saddex iyo toban kitaabta waxaan kusoo dhegan jirnay mar ay noqotay toddobiyo toban soo soomaayan marna sagaaliyo toban bay noqotay ayib mar toddobiyo toban bay noqotay oo shiiku hadda saddex toban buu ka dhimay muxuu ka dhimay muxuu ka dhimay haye shan buu ka dhimay afar buu ka dhimay afartuu ka dhimay wax kale maaha dumaaniinadii la tirin jiray buu wuxuu raaciyay arkaantii mid kasta rugniga la socota buu ku lifaaqay xisaabta kuma darin tusaale rukuuc markuu ku yidhaahday watumaaniinatu hal habbay isku yihiin marka warkama ku dhacay saa saddex toban ku noqoto anniyatu niyadii weeye awjib xaggaasa u boodaysaa awjib waajibi sheekh ismaaciil awjib waajibi xaggaasa u boodaysaa maxaan awjib waajibi maca tacyiini cayinid ama qayxid la jirankeed waajibi fil fardi salaadii faradka dhexdeeda waajibi qasdal ficili ficilkii salaada samaynteedii waajibi waalfardiyati iyo faradnimo inaad niyeysato waajibi hmm, awjib waajibi maca tacyiini la jirankeed waxaa waajibisaa fil salaadii waajibkaas dhexdeeda markaa niyeysanaysid waxaa waajibisaa qasdal alficili ficilkii uqasdintiisi waalfardiyati iyo faradnimadiisi marka wuxuu ku yidhi xagan raxima allahu tacaala salaaddu hadday salaad farada tahay saddex arrimood waajibi maca tacyiin horta tacyiin waajibi labo qasda alficli waajibi saddex alfardiyati waajibi saddexda arimood waajibi oo qasda alficli maxaa laga wadaa yacni usallii dhewey macnuhu qalbiga waxaa ku qabsataa ficilkii salaada inay u qastay sidoo usallii waxaan tukanayaa qalbiga gasho qasdalfiil macnaa usalli baa laga wadaa o marka qasd alficl ay ficla salaati ficilkii salaada inaad tukanaysid horta niyadda gasho macnaa usalli waxaan tukanayaa qalbiga gasho o walfardiya salaad soo sala waajiba maa inay waajib tahayna gasho a niyadda gasho maca tacyiini adoo haddana qiyaxaya tee tahay idan salaado badan waajibaa jire tee tahayna isaan caddaynaya maxaa dhahaysaa usallii farda aduhri salaana waa tiri usallii farda aduhri usallii waa qasda alficli fardana waa alfardiya adduhr maxaa weeye tacyiinkii saddexdaas arrimood baa qofka laga rabaa in uu hee hee in uu qalbiga gashto markuu salaada xiranayo waxaa niyeysanayaa duhurkii salaadii duhur ee waajibka ahayd ama faradkii duhurka qalbigu gashanaya haddaa ku dhawaaqdid kuuma haysan laakiinse qalbiga gasho warkaa ma ku dhacan taa waa tee waa salaadii waajibka ahayd warkaa ma ku dhacan awjib saa isugu xir markaa awjib waajibi maca tacyiini qeexidii la jirankeedii fi lfardi faradka dhexdiisa waxaa waajibisaa qasdal ficili ficilkii samayntiis walfardiyati hee waajibnimadii intaas khasab ka dhiganaa qalbiga gashatid amaa miyaa duu sababi tii sababta u saaxiibka ahayd walwaqti iyo tii waqtiga u saaxiibka ahayd idan salaadda maxaa usu qaben marka hore salaad waajiba eh, salaad sunnaayo sabab leh iyo salaad sunnaayo waqti leh iyo salaad mudlaqa soomahayn waajibka saddexaasaa xiran qalbiga gashanaysa markaa xiranaysa marka allah akbar dhahaysid wayna qalbigeega kugu jidhaa salaaddii waajibka ahayd ee duhurka ahayd inaad tukanaysid ma ku dhacay ka waran haddaa salaad sabab la tukanayo ciid baan tukanayaa cafwan salaad waktile ciiddii oo kaleeto soo sala waktile maxaa niyeysanayaa ayada shiikh wuxuu ku yidhi haddaa mid sabab tukan istisqaa tukanaysaa istisqaa tukanaysaa labadaas tusaale waa kuwan amaa miyaa bisababi tii sababta u saaxiibka ahayd ee wal waqti tii waqtiga u saaxiibka ahayd waa sunnayaashiiya falqasdu ay qasdulficli waay falqasdu ficilkii inaa u qasado samayntiisi ayaa iyo wa tacyiinun iyo qayxid ayaa wajaba waajibay labadaasaa waajibay maxaa lagaa reebay yah qasdul ficli ficlina tukanaysa maxaa laga wadaa waxaan tukanayaa tukanayaaba macnuhu usallii baa laga wadaa inaad niyadda gashatid waa qasd alficil tacyiinkuna maxaa weeye salaaddii magaceedii usallii salaata ciidi l ciid keliya lama rabo ciida magaceeda sheegaysa tacyiin wey macnuhu usallii ciida aladxaa qalbigaan shanaysaa waxaan niyeysanaya ciidii inaan tukanayo ciiddii adxada ahayd maxaa meesha ka baxay calfardiyati u dhigmayso assunniyati meesha ka baxda oo inay sunno tahay iyo waajibkuuma ayaa niyeystid haddaa ku darto laakiinse dee shay sunnaa baa samayso ajir baa ka helaysaa haddaad tirahda usallii maxaa samaysay alqasd wtacyiin wasuniya marka suniya khasab maaha alqasd wtacyiin baa laga warkaa ma ku dhacay yaah waxaad tukanaysaa sunnat alwuduu maxaa niyeysanaysaa usallii sunnat alwuduui warkaa ma ku dhacay kal witri witrkii oo kaleeto weeyaane amaa mutlaqun amaa miya mutlaqun tii la sii daayey mudlaqaasoo min naflihaa nafli salaati ka mid ah fa fiihi mudlaqa waxaa ku sugan fa fiihi mudlaqa dhexdiisa takfii waxaa ku filanta niyatun niyad baa ku filan la niyeysto lificlihaa lificli salaati aa sheekh xasan haye mila socotaa amaa mudlaqun tii la furay miyaa oo la sii daayay oo min naflihaa taasoo mudlaqaasoo min naflihaa naflis salaati ah hee fa fiihi taa dhexdiisa takfii waxaa ku filan niyatun baa ku filan niyad lala yimaado niyadaasoo niyeysanaya lificlihaa lificlis salaati salaadii samaynteedii oo markaa xidhanaysa maxaa leedahay naweytu salaata ha ama usallii ha salaad inaad tukanaysid ayaa qalbiga kusoo xaadirinaysaa warkaama ku dhacay taas ayaa sunna wakaa macno fatakfi waxaa ku filan takfi waxaa ku filan fatakfi waxaa ku filan fiihi taa mudlaqa dhexdiisa niyatu niyad baa ku filan lificlihaa la sameynahayo duuna idaafatin u tiirin la-aan la'aan lidiljalaali allaha weynaanta u saxaabka loo tiirinahayo u tiirin la'aantiisa iyo wa cadadin wa duuna cadadi ragcaati ragcaadka tiradooda sheegid aadan sheegaynin waistiqbaalin wa duuna dikri istiqbaalin istiqbaalna hee sheegid aadan sheegaynin yani wuxuu leeyahay markii niyadda la xiranayo niyadda qalbiga lagu qabsanayo salaada sunnooyin iyo arkaan bay leedahay niyaddii dhexdeeda maxay leedahay arkaan iyo sunnooyin niyaddii waajibkeeda markaa xidhinaysid maxaa arkaan u ah inaad la timaadid alqasdu waltacyiinu waalfardu intaa markaa la timaadid intaasaa waajib kuwa ah maxaa sunno kuwa ah inaa alla u tiirisid oo aad tiraa usallii farda adduhri lilaahi lilaahi waa idaafatu diljalaal buu ka wadaa warkama ku dhaca idaafatun idaafatin lidiljalaali lilaahidaas la raacinayo usallii farda duhri lilaahi la dhahayo yaah sadarkaas intaasa sheegtay waa sunne laakiinse waajib maaha cadadu ragcaadna waa ku dari kartaa waa sunna maxaa dhigi kardhaa buu ku yidhi usallii farda adduhri arbaca rakacaatin soo tiradii maa sheegin iyadana eh, waa sunne waajibku ma haye waistiqbaalin baa iyaduna sunnaa laakiinse aan waajib ahayn usallii farda adduhri arbaca rakcaatin yaa mustaqbil alqiblati lilaahi ah. waaya maxaa kaloo sunnaa adaa inaa raacsan waajibna maaha adaan ama qadaaankee tahay warama ku dhacay intaba sun qalbigaa laga dhahayaa hadduu qofka hadalka yidhaahdo uusan niyada ku qabsan salaadiisu ma xirmin warkaama ku dhacay hadduu afa ka yidhaahdana kolle eh, waxba u raacan mayno kitaabteenuna sunno weeye bay yidhahdeen watalafudu bihaa sunnatun laakiinse waa eh, masalaha ku jidha waaya fatakfi waxaa ku filan fiihi mutlaqaa dhexdiisa niyatun baa ku filan niyad lificlihaa lificli salaati lala imaanahayo duuna idaafatin tiirin la'aanteed jalaali loo tiiriyo wa cadadin waduuna dikri cadadin dheh iyo cadad cadadi ragcaati ragcaadka tiradoodii sheegid la'aanteed wastiqbaalin waduuna heeh dikri istiqbaalin iyo qibla ujeensasho hee sheegiddeed eh, la-aanteed intaas yacni waajib maaha wuu ka wadaa macnaha mm-hmm. thaanin rugniga labaadi thaanin rugniga labaadi qiyaamu qaadirin qiyaamu qaadiri lqiyaami istaagidda kii awooday istaagida uu istaagayo weeye wa thaalitun kan saddexaadina takbiiratulixraami takbiiratulixraami haa lixraamkii weeye walow mucarafan mid mid eh, la tacriifiyeyba ha ahaatee can itankiiri nakirnimadii xaggeeda laga tacriifiyey laba rugni oo boobsiisu shiiku kuu sheegay rugni kood muxuu ku yidhaahday thaanin kan labaadi qiyaamu qaadiri lqiyaami gadaal ka soo bixine qiyaamu qaadiri ilqiyaami istaagidda yaa midka awooda istaagidda uu istaago ayaa hee ayaa rukniya weeye oo qofku hadduu awoodo inuu istaago waxaa waajib ku ah inuu istaago salaada istaa ku tukado sadoon salaada istaa ku tukan maa rugni baa la waayay hadii rugni la waayana salaadaas hee ma shaqeynays waa jabta waaye wa haalitun kan saddexaadna takbiiratu lixraami weeye takbiirtii lagu xiranayay walow mucarafan mid la qeexay oo la tacriifiyeyba ha ahaatee can tankiiri nakiranimadii xaggeeda laga taxriifiyey wuxuu ka wadaa allaahu akbar soo maa ha takbiirtiraanta waa taas maxaa bannaan bu yidhi walow mucarafan walow kaana takbi walow kaana takbiiru hee mucarafan oo muxuu ka wadaa akbarta in alla raaciyo allaahu lakbaru in la dhaho markaa ma ku dhacay hay way bannaan tahay buu ku yidhi intaa markuu ku tilmaamay niyaddii rugniga ugu horreysay iyo takbiirtiibar waa in isku xiro si fiican oola soco muxuu ku yidhi waqaarana miidin qoray mse waqaarin yaah ma hoos dhigayaa raada muxuu saarayaa kordhig idinkuna labada waa sax waqaarana maadi weeye macnuhu waqaarinna waa ficil amar waqaarin xiriiri anniyata niyadii ku xiriiri bitakbiiri ku xiriiri takbiirtii fii kullihi takbiirtii dhammaanteeda dhexdeeda ku xiriiri xatman si waajib ah xatmanaa wujuuban wey si waajib ah ama waqaarana wuu xiriirinahayaa ama wuu xiriiriyey annaawii kii wax niyeysanayey anniyata niyadiiba wuxuu ku xidhiiriyey hee bitakbiiri buu ku xiriiriyey fii kullihi fii kulli takbiiri takbiirtii hee dhammaanteed buu ku dhex xiriiriyey xatman si waajib ah xaggaa marka masalaha jidha shiikhu qaarana buu noo keena soo maaha yah muqaarana macnuhu waxa weeye qofku markuu takbiirta xiranayo in niyaddii salaadu tukanayay laga rabay inuu la yimaado haddii waajib ahayd muxuu la imaanayaa niyaddee muxuu la imaanayaa hadduu waajib tukanaya muxuu la imaa niyadda inuu salaad tukanayo waajib ah oo hebilaaya ah soo ma maah intaa inuu niyaddii keeno baan iska rabaa intaa niyadaas uu niyeysanayana takbiirta intuu wado hamsada ah, ugu horeseeya racda inta ka dhexaysa yah intuu ku jiro allaahu akbar leeyahay waa inuu niyaddii saddexdaas uu niyeysanayey iyo salaadii arkaanteedii iyo wixii yar arkaan ku dhex jidhay iyo ma garanaysaa inuu soo ixdaartado qalbiga soo gashto saddexdii arkaan oo niyaddu lahaydna uu niyadda gashto inta uu allah barta ku dhex jiro muqaaran macana waa sidaas marka a dhehaysid iyo racda ugu dambaysa inta ka dhexaysa waa in niyaddii wuxuu inu salaadi yahay waajib yahay duhur yahay yah arkaantaas magaranaysaa uu leeyahay qofku inuu qalbiga gashto ayaa la rabaa inta uu inuu la xiriiriyo la-ada ugu horeysa iyo raada inta ka dhexaysa waa inuu hee waa inuu fii kullisaasuu ka wadaa yacni kulli niyadii oo idil waa inuu takbiirtii ku wada xiraa ayib muqaarana xaqiiqiyaa la dhahaa muqaarana xaqiiqiya maxaa weeye muqaarana xaqiiqiya Ah, niyadda marka la joogo istixdaar iyo muqaarana labada mas'alo waa muhim inaad fahamtid istixdaar maxaa weeye arkaantii salaada inaad soo xaadirsato inaad qalbigaaga kusoo riddo istixdaar baa la yidhahdaa arkaantii salaada oo idil salaaddaad tukanaysid arkaanteedooda inaad inaad kusoo jeediso naftaada istixdaar baa la dhahaa muqaarana maxaa la yidhahdaa muqaarana xaqiiqiyana waxa weeye arkaantii aa keentay iyo niyaddii arkaanteeda oo saddexda haba ahaa takbiirta inay wada socdaan oo markaa allah akbar leedahay niyaddan aa ku wada haysid tayib muqaaran macnaa sidaas taasuu marka shiikhu kuu tilmaamay muxuu ku yidhi waqaarin xiriiri anniyata niyadii hadba inta arkaan lahayd adaa garanaya xiriiri bitakbiiri ku xiriiri takbiirta ku xiriiri hadday waajib ahayd tacyiinkii waajibnimadii magaranaysa qasta salaad qastal ficligii soo xariiri muxuu leeyahay yani takbiirta ka hor niyadaas waxba kuma jiran way macnuhu takbiirta kadibna niyadaas te takbiir kadib bay dhacday maba aadan niyeysan salaad rugni baa kaa maqan marka maxaa la rabaa buu ku yidhi maxaa lagaa rabaa inta allah akbar leedahayne inaad niyadiina qalbiga soo gelisid xoogaa ma adagta mismaadka yah waaya waaye qof hadduu musaafir yahay muxuu niyadda gashanayaa takbiirta inta lagu jiro hadduu gaabinayo tusaale ahaan qolo jamaca <laughs> qolaana tujinaysa yaa nin nin qasriyaana tujinaya waa fahamta soo maaha jamacu mushkila males hadda dhexdeeda jamaca la niyeysan karaa ma'muumna waa tahay haye duhurna waa tukanaysaa waa intee masalo niyadaas inteeshaad niyeysanaysaa waajibku waa niyeysatid koow inaad salaa tukanaysid waajibah oo duhura oo waa qasrinaysid oo ma'muum aa tahay intee weeye shan masalo inaad qalbiga ku soo xaadirisid intaa allah akbar leedahay ka warama waa adag tahay sacab wey waswaasku marka xaggaasu ka imaanaya allahu akbar ma xiran ibkaada allahu akbar ma xiran masale horta ma fahamteen waqaari macnaha waa sidaas wixii niyad ahaa oo lagaa rabay oo waajibka ku ahaa inta allah akbar leedahay inaad la timaado oo istixdaar niyadda markaa keento maxaa raacaya istixdaarul arkaanna bay la socotaa maxaa la socdaa marka laba masalo weeye muqaaranatun muqaaranatun xaqiiqiya oo saddexdii rugna hadday waajib la keensanaysid wastixdaarun xaqiiqiyun oo ah arkaantii salaadaad tukanaysid lahayd oo dhan inaad qalbiga gashanaysid marka la akbar leedahay ma ku dhacay yaah waaya saasuu shiikhu yii raximah ullah wa qaarin xiriiri anniyata niyadii xiriiri bitakbiiri takbiirta la xiriiri fii kullihi fii kulli takbiiri takbiirta oo idil yaa niyaddii la xiriiri muxuu diidayaa allah markaad tidhaahday inta allah maraysa inaad niyeysatay oo akbartii niyadda ka saartay niyadda ku darin warkaama ku dhacay allaahuma mise allah akbartii markaa maraysay inaa niyaddii qalbiga ku qabatay allah hadiyana aadan waxba niyeysnayn fii kullihi fii kulli takbiiri niyadda waa in laga wada helaa buu yidhi warkaa ma ku dhacay xatman si waajib ah wa mukhtaaru limaami imaamulxaramayn imaamka la yidhaahdo suu doortay wanawawiyu imaamu nawowi siduu doortay waxujatlislaami xujatin wa xujatin haa imaamkii xujada wa xujatin iyo xujadii lilislaami islaamku uu lahaa imaamkii la dhihi jiray siduu doortay waxa weeye hee yakfi waxaa ku filan qofkii bian yakuuna yakfi waxaa ku filan bi-an yakuuna inuu ahaado qalbulfaacili midkan salaada samaynaya qalbigiisu mustaxdira niyati niyadii mid ay ku soo xaadirtay khayra khaafilin mid moogan khayrkiis inuu yahay baa ku filan qofka hawshaa faraha badan ee allah mar dhexdeeda lagu wada niyeysanayo way adag tahay buu ku yidhi markuu allah mar dhahayo inuu qalbiga ku hayo salaada waajiba oo kidaa baa muhima buu yidhi warkaama ku dhacay yaah marka muxuu yii istixdaarkaas ayaa muhiim sida caadiga dadku u xirtaan oo caadigaa ah ku yiri wa mukhtaar waa mubtada mukhtaarka mukhtaar waa mubtada alimaam wuxuu ka wadaa alimaam aljuwayni abilmacaali aljuwayni imaamka shiikha waraqaadka qoray abulmacaali aljuwayni yah saxaabiga shiikhaas ayaa alimaam fuqahada u yaqaanaa shaaficiyada annawwina waa garanaysaa imaam nawowi caleyhi raxmat ullah xujat lislaami abu xamid alghazaali baa layidhaha abu xamid alghazaali xujat lislaam haddaa maqashid shaaficiya dhexdeeda ninkaas weeye waaya marka saddexaas rag ee waaweynka ah waxay doorteen yakfii waxaa ku filan yakfii waxaa ku filan bi an yakuuna qalbu faacili midka wax midka samaynaya salaada yaa qalbigiisu inuu yahay mustaxdiran mid soo xaadirsaday can niyata niyadii hayra kaafilin haa hayra kaafilin mid maahsan keyrkii inuu yahay baa muhiima baa ku filan qofka markuu allah akbar leeyahay inuusan meel kale xisaabinayne inuu salaad waajibo duhura tukanaya inuu og yahay baa hee ku firan warkaa ma ku dhacay yaah marka allah akbar dhahaysid salaad sunnaa oo weeso inaad tukanaysid salaad weese aad weesadu sunnahii weesa inaad tukanaysid intaan qalbiga ku haysaa kugu filan allah akbarna tiraahdid warkama ku dhacay marka waa sacab buu yidhi masaa'isha intaan dhahayo allahu akbar intaan dhahayo inaan soo wada xaadiriyo arkaantii niyada iyo arkaanu salaa oo idil inaad qalbiga ku wada qabto inta allahu akbar leeyahay hee sacab weeye maxaa fudud oo ee dooranay bay yidhaahdeen culimmadaasi qofku markuu allah wardhahayo qalbiga inuu ku hayo salaaduu tukanaya waxay tahay warkama ku dhacay salaad waajib oo duhura inuu qalbiga ku hayo salaad waajib oo casara salaad sunna oo salaatuleyla warkaama ku dhacay intaa inuu qalbiga ku hayo ayaa ayaa ayaa ku filan qofkii buu ku yiri raximah allahu tacaala uma kadibna beedkaasaan raacine eh see saac wey saacadda caadiga hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala saxbi ajmaciin